بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب الكلام naxwaha culimmadu waxay ka bilaabaan sida ay caadadoodu tahay kalaamka kalaamku waxaa la yidhaahdaa inta badan kalaamku wuxuu ka warramayaa hadalka iyo jumlada mufiidadii halkay ka bilaabmayso ama ay ka unkamayso naxwuhuna waa icraab iyo bine weeye waxaa la yidhaahdaa naxwaha la heli maayo haddaan kalaam la helin kolkaa kalaamku sidiisa naxwo umaaha kalaamku sidiisa naxwo ma aha laakiin sababta ay nuxaadu kalaam uga bilaabeen naxwihii icraabka iyo binaha ahaa ayaan la helaynin haddaan kalaam la helin maalan tusaale haddaan hadda soo qaadanno casaan haddaynu u baahanno suurtagal maaha casaan inaynu helno haddaynaan horta kii casaanayay aynaan marka hore helin markaan meesha casaanku uu ka dul muuqanayo aynu helo ayaynu casaan heli karnaa qof markaad aragto ayaad casaan heli kartaa gidaar markaad aragto ayaad casaan heli kartaa laakiin casaan kelidiiya heli maysid waxay ka dhigan tahay naxwo kelidiiya la heli maayo oo icraab iyo binaa ah, ilaa in kalaam la helo mooyaane kalaamkani waa halkii naxwuhu uu ka dul muuqanayay haddaba albaabulkalaam buu sheekhu yidhi baabulkalaam ereyga baab ah sida aynu garanayno waa albaabka laga galo guriga oo kale shaygu hadduu xisi yahay oo indhuhu ay qabanayaan sida guriga oo kale baabku waa xaqiiqo oo waa albaabka laga soo gelayo hadduu shaygu macnawi yahay sida kitaabka oo kale kitaabkeennu dee waa macnawi sida aan dareemayno oo ma aha shay la gelaya ma aha baabka waxaa loogu sameeyey waa cilmigii oo la qaybqaybiyey weeye cilmigii oo la qaybqaybiyey kolka qaybta isku munaasibkaa ayaa cunwaanka baab ah hoos imanaysa qaybta kale isku munaasiba ayaa cunwaanka kale ee baab ah iyaduna hoos imanaysa kolkaa cilmiga ayaa la qaybqaybinaya marka hore magaca weyn ee guudi waa kitaab kitaab waxa ka farcama oo hoos gala baab baabkana waxa ka farcamo fasal fasalkana waxa ka farcamaya sidaynu dareemayno mas'alo mas'aladana waxa ka farcamaya sidaan dareemayno farac faracana waxa ka farcamaya tambiih kolka waa la kala hooseeya sida dad markaan idhaa rag uu u hoosgelayo rag markaan idhaahdana uu ku yar ama nin weyni oday uu u hoosgelayo raggiibuu odaygu hoosgelaya qayb kamida uu yahay sidaa ayuu cilmiguna u qaybqaybsamaya kolkaa faa'iido badan ayaa ku jira in cilmiga la qaybqaybiyo baabbaab laga dhigo waxaana weeye maskaxda ayay firfircooni u kordhisaa qofkuna ma daala baa layidhi haddii cilmiga la qaybqaybiyo qaybba baab laga dhigo wuxuu baabku ugu jiraabaa layidhi kutubta halka qur'aanka suurad suuraddu ay ugu jirto ilaahayba qur'aanka suurad suurad buu inooga dhigay haddii laga dhigi lahaa baqaro oo qura dee cidnaynan laakiin toos looma xifdin karen waa la daali lahaa ama qofka musaafirka halkay magaaladu ugu jirto oo kale ayuu baabka ugu jiraa baa layidhi qofka qofku markuu safar u baxayo meesha uu tagayo haddii magaalooyin badani jidka ay ku yaaliin horuu ugu dhiiranaya magaalo kasta uu ku nasanaya kolka baabku waa meel lagu nasan karayo weeyaan waa cilmigiiyo qayb intaad soo baratay qaybta kale aad odhanaysa qaybtaasaan xifdiyey baabulkalaam haddaba ereyga alkalaam ah ereyga kalaam markaan doonayno waa ismulmasder oo kalama buu ka yimid kalaam waa luqa alcarabiya saddex er dhawaaq ayuu leeyahay qolada kalaam bay ugu dhawaaqaan qolana kilaam bay ugu dhawaaqaan qolana kulaam bay ugu dhawaaqaan haddii kilaam loogu dhawaaqo oo kaafka la kasriyo waa dhaawacyada qofka soo gaadhaa kilaam la yidhaahdaa dhaawacyada hoosta hoose namber waaxidka waa kaan odhanayno bikasri kaaf oo kilaam ah waa aljaraaxaad haddii kulaam aan idhaahno kaafka daminno kulaam la yidhaahdana hoosta hoose waynaga qabanay wa bidami lkaaf waa alardu sacba dhulka dirida ah allatii laa tumbitu kalaan walaa tumsiku maaan waa dhulka dirida ah ee biyi baatoona aan laga helaynin ayaa kulaam la yidhaahdaa haddaan kalaam nidhaahno kalaam kalaam haddaan idhahno kaafka fadxinno waa kan aynu halkan ku sharxayno ee afar shardi laynooga baahan yahay baabulkalaam waa kalaamka baabkiisii weeye haddaba kalaamka laba jeer baynu tacriifinaynaa luqadda waa lagu tacriifini isdilaaxana waa lagu tacriifini luqadda marka kalaam la tacriifinayo waxaa la yidhaha wax kastaoo wax faa'iideeya ayaa luqadda kalaam la yidhaahdaa wax kasta oo wax faa'iideeya luqadda waa kalaam istilaaxa culimadana ama istilaaxa nuxaada iyo naxwiilayaasha istilaaxooga marka aynu kalaam ka warbixinayno wixii afar shardi laga wada helay ayaa kalaam la odhanaya afarta shardi shardiga koobaad waa inuu kalaamku lafdi yahay shardiga labaad waa inuu kalaamku murakab yahay shardiga saddexaad waa inuu kalaamku mufiid yahay shardiga afraad waa inuu kalaamku alwadcu alcarabi yahay alwadcu alcarabi afartaa oo wada socda waxa laga helo unba kalaam noqonaya sida ay nuxaadu magacan ula baxeen shardiga koobaad waa lafdi waa wixii lafdiya shardiga labaad waa waxa murakabka ah shardiga saddexaad waa waxa mufiidka ah shardiga afraadna waa alwadcu lcarabi afartaa qodob shayga laga wada helo unba kalaam noqonaya haddaba lafdigu waa maxay kalaamku ila waa wixii lafdiya baynu nidhiye ereygan lafdi ah ayaa luqadda laftiisu macnale istilaaxana macnale lafdiga markaynu ka warramayno culimo luqadda lafdi waxaa la yidhaahdaa waa tuurid ama tufid labadaasaa laysku qabtay culimmada qaar lafdiga waxay ku macneeyeen tuurid culimmada qaarna lafdiga waxay ku macneeyeen tufid labadaasaa laisku qabtay kolkaa lafdigu waa wax la tuuro horta waa ramyi ramyigaasaa la ysku qabtay ma ramyiyoo dhanbaa waxaan gacanta ku tuuraa waa lafada lafada caliyun xajara cali baa dhagax tuuray ma la odhanaya waxaan madaxa ku tuura lafada waxaan lugta ku tuura lafada waxaan afka ku tuura lafada wax tuurid oo dhan raggalihi waxay yidhahdeen lafdigu af carabiga waa tuuridoo waa masder waa infinitive weeyaan oo waxa weeye lafdi waa tuurida lafteedii weeye qolada qaarkoodna waxay yidhahdeen waana ragga sawaabka u dhow e war lafdigu waa tuuridda afka wax lagu tuuro haddaa timir aan cunayo oo lafdi aan afka ku tuuro ayaa ayaa la odhanaya lafdi kolkaa codkan aynu ku hadlayno waxa ee kalaamka allafdi loogu bixiyeyna dee waa cod uu afku tuurayo hadalkaagu sidiisaba waa cod uu afkaagu tuurayo weeyi lafdiga luqaddu waa tuuridda ama tuuridda afku uu tuuro dheh ama tuurid oo dhan dheh waa luqadda isilaaxana lafdiga waxaa loo yaqaanaa wixii saddex shardi laga helo ama laba shardi laga helo waa cod ay dhegtu maqasho wixiile cod ay dhegtu maqasho xuruuf la higaadin karana leh labadaa qodob marka laysku geeyo ayuu shaygu lafdi noqon karaa waxaasi waa lafdi markaad leedahay waa inuu cod ay dhegtu maqashana uu leeyahay xuruuf la higaadin karana uu yeesho haddaba waxa lafdigaa inaga baxay oon kalaam noqonaynin waxa labadaa midnaba aan laga helin waxaan codna lahayn xuruufna lahayn sida sabuuradaasoo kale markaad sii eegtiin cadaankaa iminka gacanta aan ku hayo haddaad sii eegtid dee kalaam ma aha muxuu kalaamu noqon waaye lafdibuu noqon waaye oo muxuu lafdi u noqon waaye xuruufna male bal dhegayso saburadda suurtagal maaha inaad dhegaysataa inaad maqashaa xuruufna male codna male shaygu hadduuna xuruufna lahayn codna lahayn dee lafdi maaha kol hadduu lafdi noqon waayo kalaamna noqon maayo shaygu hadduu dad noqon waayo rag miyuu noqon waxaasi dad maaha maxaad iska garanaysaa markaa inuuna ragna ahayn waad garata ila dadba maahe hadda waxaynu le shaygu hadduu kalaam noqon hadduu lafdi noqon waayo lafdi hadduu shaygu noqon waayo kalaamna noqon maayo codna male saburadaasi xuruufna male waxaa kaloo inaga baxay culima oo ereygan lafdiya inagaga baxay shaygu haddii uu coduun leeyahay oo xuruuf uuna lahayn baldhegayso dhawaaqaa aad maqlaysiin sabuuradda marka aan garaacayo hadda maaha lafdi lafdi muxuu u noqon waayey dhawaaqii wuu wataa oo cod la maqlo uu leeyahe xuruuftii baa ka dhiman waxaa kaloon isna lafdi ahayn wixii xuruuf leh een cod wadanin kitaabkan aan akhriyayna bal hoosu ee kitaabkeennan haddaan kitaabkeennan hoosu eego dee lafdi maaha kitaabkeennani sababtu waa maxay kitaabkeennani una lafdi u ahayn xuruuftii wuu wataayo waatan xuruuftiie dhawaaqiiyo codkii baa ka maqan kolka culima waxaynu leenahay wixii lafdi ihi waa waxa dhawaaq dhegtu maqashana leh xuruuf la higaadin karana leh weliba xuruuftaasi jamacyo jamacba yayna ahaaninoo hal xarafoo qura ha ahaato hal xarafoo qura iminka jelastu markaad tidhaahdo jelastu jelase oo ficiloo siinka ku joogaana waa lafdi gaara ta'da yaree godanina keligeed bay lafdi tahay kolka ta'daasi dee jelastu markaan idhaa cod way leedahay tu wey xuruufna way leedahay xuruuftu jamac maaha waaba hal xaraf af carabiga waxaa la arkay mararka qaar oo codkaasi laftiisu uuna muuqanaynin ficilka ficlu amarka ah damiir u qarsoon ayaa jira haddaad idhab ku idhaahdo ereyga idhabihi waa lafdi oo codkii iyo xuruuftiiba ugu wataa laakiin maxaa idhabtaa ku hoos qarsoon yaa lala hadlayaa nin baa lala hadlayaa antabaa halkaa ku hoos qarsoon antadaa qarsoon culimmadu waxay u qiimeeyeen inay lafdi tahay hadda antadaa qarsoone codna male xuruufna male waxaa la yidhi shayga mustatirka ah ee sidaasoo kale ah shayga lagu hadlay oo kalunbuu la xukun yahay waxaynu leenahay kalaamku shardiga koobaad waa inuu lafdi yahay allafdu lafdigana waxaynu ku sharaxnay wixii coday dhegtu maqashi iyo xuruf la higaadin kara leh shardiga labaad waa almurakab baynu nidhi almurakab murakab waxaynu ku macnaynay ama murakab uu noqonayaa laba kelmadood iyo wax ka badan marka laysku keeno jaaa keligeed maaha kalaam hadda jaaa waa lafdi jaaa markaan idha mayna lafdi ahayn cod iyo xuruuf mayna wadanin lafdi way tahay laakiin murakab maaha oo jaa waa kelmad qura murakabkuna waa laba kelmadood iyo wixii ka sii badan jaaa maaha kalaam kalaam waxay u noqon weydeen lafdi way tahaye murakab bayna ahayn murakabun min alxuruuf murakabun min alxuruuf baa ayaa la doonaya laakiin murakabun cafwan murakabun min alkelimaat baa la doonaya murakabun eh, min alkelimaat waa inuu yahay murakab kelmada iskaga yimid laakiin murakabun min alxuruuf lama rabo muxamed haddaad tidhaa waa murakabo waa miim iyo xa iyo daal iyo kuwaasoo laysku keenay dee waa runtaa murakab min axuruf wey laakiin lama rabo murakab min axuruf murakab min akelimaat baa la rabaa muxamed iyo jaa labadaa kelmadoode kala madaxa banaan baa la rabaa almurakab waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa almufiid ereyga almufiid ah culima waxaa loo yaqaanaa mufiid macnihiis wuxuu noqonayaa waxa marka aad ku hadasho aan heel lagaa daba odhanaynin shaygan waad ku hadashay saw maaha heel lagaa daba odhan maayo mufiid buu markaa noqonaya haada huwa almufiid almufiid waa shayga marka aad ku hadasho aan heel sida maalan oo kale haddaan af soomaali ku sheego haddaan idhaa roob roob ayaa ay dee waa hadal dhammaystiran waa mufiid markaa laakiin haddaan idhahdo roobku hadduu do-o maxaa lay odhanayaa heebaa lay odhan waxaa laga yaabaa hadal gaabanina inuu mufiid noqdo oon hee layga daba odhanin hadal badanina inuu mufiid noqon waayo oo hee layga daba yidhaahdo maalan waxaan idhi jaaa caliyun waa mufiid haddaan idhaa in jaaa caliyun hadduu cali yimaad fa dahaba akhuuhu walaalkiina uu safro fa harubat ishamsu cadceeduna ay dhacdo faudina lisalaati maqrib salaada maqribna loo adimo waxaaso dhani maaha kalaam lafdina wuu yahay murakabna wuu yahay laakiin muxuuna ahayn mufiid buuna ahayn oo weli heebaa ila socota ardayga bilowgaa marka loo soo khulaasaynayo waxa la dhaha mufiidku waa waxaan hee lagaa daba odhanaynin ee hadal dhammaystiran kuu faaiideeya inkastoo labada luqadood kelmaddaa mufiidka ay ku kala duwan yihiin ingiriisiga iyo carabiga marka la eegayo mufiidka qiimayntiisa way ku kala duwan yihiin waxaan filayaa ingiriisiga oo kale objectigu hadduu meesha ka maqan yahay hadalkaa dee laguma tilmaamo inuu yahay maxaytanisba inuu yahay dhammaystiran waa jumlo dhammaystiran la odhan maayo hadduu objectigu maqan yahay laakiin af carabiga hadduu objectigu maqan yahay hadalku waa mufiid hadalka objectiga looma baahna waxaan objectiga ahayn unbaa muhiim ah sababta ay culimada nuxaadu u yidhaahdeen objectigu qiimogal ma aha waxa weeye mararka qaar baa la arkay kiyoon qiimogalahayn iminka maalan ereyga ficilka cunidda ah ama akala wuu cunay soo maaha ficilkaa cunidihi mafcuulun bihi ama objecti buu baahan yahay qof hadduu xanuunsanayuu sakaraad yahay oo dhakhtarka la dhigo oo qofkaasi cunto jal oo dhan uu ka go'o oo jidiinka una waxba marinin maalin maalmaha ka mid a ah, hadduu wax cuno ma waxa muhiima dadka inaad u sheegto wixii uu cunay mise waxaa muhiima inaad ficilka cunidda ah oo qura u sheegto yaa muhiima ma wuxuu cunay baad ka warrami ka warbixini mise waxaad ka warbixini maxay cunidda oo qura ficilka oo qura ficilka oo quraad ka warbixini kolkaa mafcuulkii looma baahna hadda ficilku mafcuul buu qaadan jiraye la soco mafcuulkii looma baahna waxaa la ogaaday haddaba marar badan oo ereygan mafcuulka qaata mafcuulkiisa layskaga maarmi karayo ayaa la ogaaday adigu almuhim almufiid waa shardiga saddexaad ee kalaamku uu leeyahay waxa weeye waxa aan hee lagaa daba odhanaynin shardiga afraad waxaa la yidhaha alwadcu alcarabi alwadculcarabi laba macno ayay culimadu ku fasireen waxa kalaam noqonaya waa inuu wadculcarabi leeyahay wadculcarabi waa inuu ku sifaysan yahay wadculcarabi waa dejintii carbeed dejinta carbeedna waxaa looga jeedaa qole waxay idhahdeen afcarabinimaa looga jeedaa afcarabinimo luqadani waa inay afcarabi tahay aarabi waa inay tahay waxaa iga baxay af soomaaligii iyo ingiriisigii iyo luqooyinkii kale lama odhanayo maxay waa kalaam lama odhanayo magaca nuxaad baa iskale carbeed nuxaadda carbeedna hadalkooga oo qura ayay kolkaa kalaam ula yaqaaniin magacan ula jeedaan kolka alwadculcarabi afafkii kalu iga saaraya oo waa inuu dejin carbeed luqadan lagu wada hadlayo kalaamka noqonaysa waa inay carabi dejisay arabi waa inay dejisay qola ku macneeyeen qolana alwadculcarabi waxay ku macneeyeen qasad bay ku macneeyeen alwadcu lcarabi waxay ku macneeyeen qolada labaadna qasad bay ku macneeyeen qasad macnihiisu waxa weeye marka qasad aynu ka warbixinayno qasadka macnihiisu waxa weeye qofku hadalka uu ku hadlayo waa inuu u qastaa kolka qolada qasadka ku macnaysay waxay inaga saarayaan qofku hadduu seexduu riyoodo isagoo riyoonayo hadduu jaaa cali yidhaah dee kalaam noqon mayso waayo jaaa cali hadda lafdi wuu yahay murakabna wuu yahay mufiidna wuu yahay maxaa ka dhiman wadculcarabi qasad baa ka maqan qof hurdaamiyu qasad leeyahay qofku hadduu hurdo hadalka hadduu xaaskiisa xataa furo miyay ka furmaysaa haddii isagoo hurda miyay kama furmayso wa rufica alqalamu can alaa qofka waalan sidoo kale qasad ma leh ilmaha yareen tamyiista lahayna qasad ma leh waxaa lagu ogaaday qofka waalan inuuna qasad lahayn astaanta ugu weyn ee carabi ay waalida u taqaanay waxay ahayd haddii qofka laga shikiyo inuu waalan yahay iyo in kale kelmaday carabi isticmaali jirtay baa jirta markuu hadlo unbay maxaa tidhi odhan jireen maxaa tidhi yaa unbay odhan jireen qofka waalani kuma soo celin kara hadalkii suurtagalmalkasad uma odhanin hadalkii suurtagal maaha hadalkii u yidhi inuu soo celiyo laakiin hadduu qofku kasab leeyahay caadi buu kuugu soo celina dee idhi buu ka odhanaya kolkaa waalidu way noocyo badan tahay laakiin waalidii carabi ay qiimayn jirtay waxay odhan jirtay maxaa tidhi un qofka dheh waxaynu dareemaynaa culimo afar shardi ayaa kalaamka looga baahan yahay shardiga koobaad waa inuu kalaamku lafdi yahay shardiga labaadna waa inuu kalaamku murakab yahay shardiga saddexaadna kalaamku waa inuu mufiid yahay shardiga afraadna waa inuu kalaamku alwadcu lcarabi yahay haddaba afartaa shardi ee kalaamka aynu ku xidhnay mid ka mida ah haddii la waayo kalaamkii guud ayaa la waayaya kalaam la heli maayo afartaa mid ka mida ah haddii la waayo laakiin afartaa haddii la wada helo unbaa kalaam la wada helaya waa in lafdiga la helo oo murakabka la helo oo mufiidka la helo oo alwadcu lcarabi la helo afartaa marka la wada helo unbaynu kalaam helayna hadduu mid inaga dhiman yahay kalaam heli mayno culimo waxaa kaloon ogaanaynaa talow culimada nuxaadu afartan ma ka bediyeen oo ma sheegeen afartaa wax ka badan oo shardi shanaad oo kale maalan ama shardi lixaad oo kale ma kusoo dareen ama ma ka yareeyeen afarta oo ma yidhaahdeen war afartan wax ka yarunbaa kalaam noqon karaa shuruudahan ma laysku waafaqsan yahay afarta layskuma waafaqsane waa loo badan yahay laakiin qolooyinka qaarkood waxay yidhaahdeen sidaan arki doonno kalaamku wuxuu leeyahy saddex shardi saddexda shardiyuu leeyahay waa lafdiga iyo murakabka iyo mufiidka laakiin wadci carabiga inaga daaya bay dhahdeen looma baahneen waayo wadci carabi waxaan loogu baahnayn bay idhaahdeen haddii aynu nidhaahno waa inuu afku af carabi yahay kitaabkan sharxaynaa waa luqadee soo luqa carabiya maaha looma baahna waa taxsiilulxaasil bay yidhahdeen markaa taxsiilnin fadhiyood fadhiisa tiri oo kale dee waa waqtigiibaa lumaya kolka waxay ka dhigan kol hadduu kitaabkiiba carabi yahay war hadalkan aynu kalaamkan aan ka shaqaynaynaana uu kitaabkan yahay kitaabkiina inuu afcarabi ku qoran yahay la arkaaba haddana afcarabi ha ahaado or waxba taa loogama baahna bay yidhaahdeen kolka saddexda hore oo qura ayay qaateen qolooyinka qaarkood culimo waxay ku soo dareen shardi kale oo waxay yidhaahdeen itixaadulkaatib oo shardi shanaad bay keeneen itixaadulkaatib itixaadulqaa'il itixaadulqaa'il bay yidhaahdeen itixaadulqaa'il macnaheedu waxa weeye saw jaaa zaydun kalaam ma ahayn jaaa zaydun markaan adha saw kalaam ma ahayn haddii maalan cadnaan oo fadhiya uu jaaa yidhaahdo mustafe oo halkaa fadhiyaana uu zaydu yidhaahdo labada hadal isku keenidoodu dee waa kalaam laakiin isku nini ma odhanin kolka waxay leeyihiin kalaam la odhan maayo maadaamuna qof ura afkiisii kasoo wada bixin cadnaanna waxaa la odhanaya jaaa markuu yidhi waxa ka dhiman faacilkii mustafena waxa la odhanaya zaydun markuu yidhi waxa ka dhiman ficilkii baa ka dhiman baa la odhanaya kolka itixaadulqaa'il ayay qola shardi ka dhigeen laakiin masaladaasi maaha muhiim waxaa la ogaaday jaaa iyo zayd laba qof hadday kala yidhaahdeen labadan qofna ay wada joogaan qariinana ay isku yihiin yihiin waxaa la odhanayaa cadnaan faacilkii wuxuu uga aamusay kaa uu mustafa sheegay ayaa uu yidhi waa lagu garanayaayo wakhtiguu ilaaliyey mustafana ficilkii wuxuu uga aamusay kaa uu cadnaan sheegay ayuu maalan ayuu isna wakhtigii ku ilaaliyey wahaakada qolooyinka qaarkood ayaa soo qaatay tajadud ulfaa'ida faa'iide cusub waa inuu hadalku keenayo oo shardi lixaad bay ku soo dareen waxaa la yidhaha shardiga lixaad tajadud ulfaa'ida tajadud ulfaa'ida macnaheedu waxa weeye waa inuu waxani faa'iide cusub ku tusayo oo sidaa darteed haddaan idhaa iminka cirku way naga sarreeyaa ereygan cirku way naga sarreeyaa saw saw lafdi maaho murakab ma asamaau fawqana haddaan idhaahdo saw kalaam ma aha asamaau fawqana waa kalaam caadiya laakiin waxay qoladaasi ku leeyihin tajadud ulfaa'ido oo kalaam ma aha qof kastaa wuu garanaya inuu cirku ka sarreeyo bay yidhahdeen war kalaam maahe naga daabay yidhahdeen markaa tacriifuhu alaamka baabulkalaami waa kalaamka baabkiisii tacriifuhu kalaamka tacriifintiisa fi isilaaxi nuxaati isilaaxa nuxaadda marka aan eegayno alkalaamu kalaamku fi isilaaxi nuxaati heshiiska nuxaadda huwa lafdu waa lafdiga almurakabu murakabka ah almufiidu ee faa'iideynaya bilwadci wadci carbeed wax ku faa'iideynaya waa inuu wadci carbeed wax ku faa'iideeyo allafdu lafdigu haddaba waxaan sharxaynaa intaa tacriifka allafdu lafdigu isilaaxan isilaaxa huwa sawtu waa codka almushtamilu koobsada calaa bacdi alxuruufi xuruufta qayb ka mida xuruuftii alhijaa'iyati alifba'da loo nisbeeyey ka zaydin oo kale weeye waa lafdiyo cod iyo xuruuf wada socota almurakabu murakabkuna huwa maa tarakaba waa ka kooban min kelimatayni laba kelmadood iyo fa akara wax ka sii badan ka qalami caliyin oo kaleba weeye ka qalami caliyin cali qalinkiisii oo kaleba weeye qalami caliyin waa murakab hadda almufiidu mufiidku huwa maa afaada waa ka faa'iideeya faa'idatan faa'iido yaxsunu uu haboon yahay assukuutu calayha in lagu dul aamuso min almutakalimi ninka hadlaya iyo wasaamici ka dhegaysanayaaba waxaa la yidhahdaa mufiidkana waa waxa lagu dul aamusi karo ka hadlaya iyo ka dhegaysanayaaba hadal dhammaystiran ay ku hadlaan alwadcu alcarabi wadciga carabigu huwa tacyiinu lcarabi waa carabi markay cayintay alalfaada alfaada almakhsuusata khaaska ah litadulla si ay kuu tusiso calaa macaaniha macaanideedii almakhsuusati khaaska ahayd jaaa carabi waxay u dejiyeen macno gaara imaatinka meel inta laga yimaado meel kale la yimaado ayay jaa u dejiyeen carabi darabo garaacidda ayay u dejiyeen haddaba tacyiinku waa dejintii ama caddayntii ay isasiintii ay yidhahdeen macnaha noocaaya ficilka noocaaya aan u qaadanno haddaba dejinta noocaas oo kale ayaa horta wadci loo yaqaanaa cilmi idil ayaa jira oo cilmulwadci la yidhaa oo funuunta carabta funuun luqa alcarabiya ka tirsan oo cilmulwadci la yidhaa keliya ka hadla un wadciga alwadcu lcarabi wadciga carabigu huwa tacyiinu lcarabi waa carabi markii ay u caddaysay alalfaada alfaada almaqsuusata ee khaaska ah litadula si ay kuu tusiso calaa macaaniha macaanideedii almaqsuusati khaaska ahayd wayelzamu waxa ka dhalanaya min haada tacriifi tacriifkan waxa ka dhalanaya kownu luqati luqadda oo ahaata carabiyatan carabi wa qiila waxaa la yidhi almaqsuudu waxaa looga jeedo bilwadci alcarabi wadciga carabiga ah waxaa looga jeedaa huwa alqasdu waa u qasad wadcu carabiga kasadun baa looga jeedaa liyahruja si uu u baxo kalaamu saahin ninka sahwisan hadalkiisa wanaa'imi ka hurdo hadalkiisa wlmajnuuni ka waalan hadalkiisa wasabiyi sabiga hayrilmumayizi aan mumayiska ahayn ka mumayiska ah ayrkii hadalkiisu si uu inooga baxo halkaa waxaynu maraynaa culimo kalaam wixii la odhan jiray shuruuddiisii iminka jaaa zaydun haddaba waa kalaam waayo lafdi way tahay cod iyo xuruuftii baan ka helaynaa ila lafdigu cod iyo xuruuf in laga helay ahayde murakab uu yahay jaa iyo zayd laysku keenay wey mufiid uu yahay macno ayuu inoo faa'iidaynaya inuu ah. wadci carabiya uu yahay qasad baanu idhi ama af carabi weeyi kaa doontaba dhe jaa zaydun haddaba culimo cashirka markaan bilaabaynay kelmad ayaa jirtay haddaan idin odhan lahaa aad yaabi lahaydeen laakiin hadda aydaan ila yaabaynin kelmadaasi waxa weeye markaan cashirka bilaabayna haddaan idin odhan lahaa kalaamku kalaam ma aha bal warrama haddaan idin odhan lahaa kalaam kalaam ma aha maad nagu ciyaaraysaa baad i odhan lahaydeen hadda ma og tihiin kalaamku inuuna kalaam ahayn kalaamku kalaamku kalaam maaha haddaan odhan lahaa waxaad odhan lahaydeen maad nagu ciyaaraysen waa dhab weeyi lakin waxaynu dareemaynaa culima alkalaam markaan idhaa inuuna kalaam ahayn waayo murakab ahayn mufiidna ma ereyga alkalaamihi kalaamku haddaba afartaa shardi un baa loo eegaya quyuudda kalaamka ayaa waxyaabaha ay naga saarsaaraysa halkan aynu ku arkaynaa yruju waa baxaya eg afartii hari ayaa mid mid hadana wiii baxayay ayaynu dib u soo celinay yruju waa baxaya biqaydilafdi qaydka lafdiga ah waa ku baxaya naxwulcuqadi cuqadkii oo kale cuqadku waa guntimahan oo kale maalan macna ayay tilmaamaan oo dadkan sidaynu garanayno cuqadka isticmaala dadka saylada joogo oo dhan intay faraha sidaa yidhahdeen bay ka odhan intay xubin iyo xubnahan intay mid ka mida taabtaan intaa weeyi bay odhanayaan sharcigu inkastuuna ogolaynba qofku inuu intuu mara saartuu qarsado intaa iga sii uu yidhaa waayo waxaan loo ogolayn dee majhuul baa ku jira kii lahaa ayaa meesha jooga oon garanaynin wax la kala siisanaya neefkiisii kolkaas sidaa darteed sharcigeennu ma ogola waxa inta la qariyo intaa iga sii tidhaahdo qaado oo qofkiio ku maqlaya una ku geranayn waaad kala siisanaysiin waa naxwulcuqadi cuadkii oo kale cuqadkii oo kale wanusubi nusubka oo kale nusubku waa waxyaabaha la taago macno wuu samaynaya nusubku oo waa wax wax faa'iidaynaya iminka haddaan aragno meeluu calan ka taagan yahay maxaynu garanaynaa inay tahay meel xukuumiya oo dowladi ay leedahay haddana kalaam ma aha wuxuu kalaamu noqon waaye lafdi buunahayna cod iyo xuruuftoona ma sitadee walishaara haddaad tidhaa kitaabkaygii aaway oon saa farta ugu fiiqo ariiqani waa wax macno faaiideeyey laakiin haddana lafdi maaha dee codkiibaa ka maan wlkitaaba kitaabadu waa qoraalkeennan iminka hor yaallo oo kale kitaabadeennin hadda ma lafdi maxaa yeelay qoraal way wadataa iyo xuruufe dee waxa ka dhiman maxay waxa ka dhiman codkii walisaanilxaali iyo lisaanulxaalkii lisaanulxaalkuna wuu baxay lisaanulxaalku waxa weeye waxa kaa dul muuqda hadduu hadda arday inoo soo galo arday aad iyo aad u madow oo gaabinaya oo fooraroo giirka la daadinaya oo intuu kursigaa ku fadhiisto uu foorarsado cabaar intuu aamusnaado uu haddana ilmo ku daro oo nidhaahna maxaan ku helo waa faraxsanahay uu yidhaa miyaynu rumaysanaynaa lisaanulxaal baa jira waxaan kan uu ku hadle waan faraxsanahayna waa lisaanulmaqaal baa la yidhaahdaa xaalka ka dul muuqdaana waa lisaanulxaal baa la yidhaahdaayo lisaanulxaali aghna can maqaal kolkaa lisaanulxaalka ayaa ka khatarsan waxaad afka ka leedahay iminka maalan nin aad iyo aad u buuran u buuran u buuran oo calool leh hadduu iskaga soo hortaagu yidhaha miskiin baan ho dawarsanayaa miyaa mise maxaad samaynaysaa ma eegi karaysi waaad kolle isagunbaad eegi kolle hadalkiisunbaad dhegaysan waxaad onaysaa war ma dhabbay ka tahay baad odhanaysaa talow muxuu ujeedaa lisaanulxaalku haddaba waa waxa qofka ka dul muuqdee macno u faa'iideeya laakiin maaha lafdi yruju waxaa baxay biqaydi lafdi naxwi lcuqadi baa baxay wnusubi baa baxay walishaarati baa baxday wlkitaabati baa baxday walisaanilxaali baa baxay فإن haadihi tani wain afaadad hawba faa'iidayso asaamica ka maqlaya faa'idatan faa'iido yaxsunu uu haboon yahay asukuutu calayha in lagu dul aamuseeh falaa tusama kalaaman kalaam laguma magacaabo liannahaa iyadu laysad lafdan lafdi bayna ahayn yruju waxa baxay biqaydimurakabi qaydka murakabka ah waxa inagaga baxay almurakabu ka laga koobay min alxuruufi xuruufta ka zaydin oo kaleba weeye zayd oo kale waa murakab min alxuruuf fainahu wain kaana ha ahaada lafdan lafdi tarakaba ka kooban min azaayi iyo walya iyo wadaal falaa yusama kalaaman kalaam laguma magacaabo liannahu laysa maaha murakaban min alkelimaat kelmado laysku keenay maaha waa xuruuf laysku keenay yruju waa baxay biqayd faadai qaydka ifaadada ah almurakabu murakabka ayrmufiidi aan mufiidka ahayn wahwa arbacatu aqsaamin waana afar qaybood afar murakab baa jiro oon mufiid noqon karaynin waxa ugu horeeya almurakabu idaafi murakabka idaafiga ka ulaami zaydin oo kaleba weeye ulaami zaydin hadda murakab wuu yahay laakiin mufiid maaha dee afar murakab ayaa inaga baxay afarta murakaba sida aynu dareemayno way inoo qoran yihiin oo waa afartan murakab ee inoo qoran weeye murakabka koobaad waxaa la yidhahdaa almurakab alidaafi baa la yidhahdaa almurakab alidaafi baa la yidhahdaa murakabka koobaad waa almurakab alidaafiy murakabka idaafiga ah culima markaynu ka hadlayno waa cabdulaahi oo kale waxaa kaloo inaga baxay almurakab almasji murakabka la yidhahda almurakab almasji almurakab almasji baa isna inaga baxay almurakab almasji waa labada kelmadooda kelmada qura layskaga dhigay waxaa kaloo inaga baxay almurakab tawsiifi mid la yidhahbaa inaga baxay almurakab atawsiifi almurakab atawsiifi markaynu leenahay isna wuu inaga baxayoo almurakabu tawsiifi isna sida aan dareemayno wuu inaga baxaya waxaa inaga baxay sida aan dareemayno culimo almurakab alsnaadi ayr lmufiid almurakab alsnaadi ayr lmufiid almurakab lsnaadi ayr lmufiid snaadi ayr lmufiid murakabku hadduu yahay isnaadi oo hayri mufiid ah murakab isnaadiya oon mufiid ahayn afartaa murakabo culima way naga baxeen bal haddaba afarta murakabo way noo qoran yihiin kitaabkeenna aan eegno waxaynu nihi yahruju waxaa baxay biqaydi ifaada qaydka ifaadada almurakabu murakabka hayrulmufiidi aan mufiidka ahayn wahwa arbacatu aqsaamin waana afar qaybood almurakabu idaafiyu waa murakabka idaafiga ah ka hulaami zaydinba wlmurakab lmasjiyu waa murakabka masjiga murakabka masjiga ama la garanaya culimo waxa weeye labada erey ee erey qura layskaga dhigay murakabka masjigu waa laba erey oo erey qura layskaga dhigay sida khamsata cashar iyo siba weyhi iyo macdikariba iyo waa murakab masjiya baa laydha ereyadaasoo kale soomaaligeenuba waynu naqaanaa laba erey oo erey qura layskaga dhigo dee hargeysa kamida baynu dhi hargeysa hargeysa waxaynu nidhi waxay ahayd hargegeysba laba erey oo erey qura layskaga dhigo magaalo loo bixiyey weeye ama dhurwaabaa kamid habaar buu ahaan jiro soomaalidu waxay odhan jirtay dhur iyo dhuuniba waabay odhan jireen dhur iyo iyo dhuuniba waa dhur waa wax la cuno kolka dhur waa markaynu leenahay waxaad cunto waabay ahayd kolkaa bahal baynugu bixinay la necab yahay ayaa kelmadda habaarka aynu ah bixino dhurwaa baynu nidhi hadda dadka soomaaliga yaqaana waxa laga yaabaa inay moodaan madherga inay moodaan baa laga yaabaa waa laazim dad badan oo tuka maqlay madowuun bay xasuustaan waayo tukihii maadaamaynu arkaynay wax madow uun ahaa maskaxdeenna iskaga abuurantay tukuhuba inuu madow yahay uun ilaahay wuu abuuri karaa tuka yaroo cad kolkaa dhurwaa yaroo waxba cunayn ilahay wuu abuuri karaa kolkaa dhurwaagu waxaan dhergin inaynu maahee waa kelmaddu waa habaar waa waxaad cunto waa weeyaan kolkaa dhurwaa iyo dhagax baa ka mida inaga innagaba de kanaynu isticmaalna dhagax waa dhag ah weeye hadduu kugu dhaco dhaguxu maxaad odhanaysaa waa dhag iyo ah dhag hadduu kugu yidha ah baad odhanaysaa kolka almurakab lmasji baa loo yaqaana noocaas oo kale ka hamsata cashar wasibaweyhi wamaadikariba walmurakabu tawsiifi baa isna jira murakabka tawsiifigu waa kii marka labada shay ee istilmaamaya laba shay oo istilmaamayo hadda magaca qura loo bixiyey ka xayawaanu naaiq xayawaanka fikira buu ahaayo hadda dadkaa loo yaqaanaa magaca xayawaanu naatiq ah waa cabdiyare oo kale oday bidaariyo cirale ayaynu ula baxnaa cabdiyare maxaa sababay maba yare e waa odaygan gaboobay e waxaa laga yaabaa tawsiif buu ahaayo markii hore u istilmaamayuu reer ugu yaraa markaas hadda magac laga dhigayo nin uunbuu raacay oo cabdiyare la odhanaya murakab tawsiifi baa kaana la yidhaah ka afraad waxa weeye walmurakab lisnaadiyu murakabka isnaadiga ah alghayru taami een taamka ahayn murakab isnaadiyon taam ahayn murakabka isnaadigaa laba u qaybsama mid taama iyo mid hayru taama kain qaama zaydun hadduu zayd kaco oo kale weeye faina haadihi tani wain kaanad lafdan lafdi ha ahaato murakaban oo murakabahe falaa tusama kalaaman kalaam laguma magacaabo liannahaa iyadu laysat maaha mufiidatan mid faa'iidaynaysa faa'idatan faa'iido yaxsunu uu haboon yahay asukuutu calayha in lagu dul aamuso yakhruju waxaa baxay biqaydilwadci qaydka wadciga alcarabiyi ee carabiga ah alkalaamu kalaamka almawduucu la dejiyey bikayri lwadci alcarabi dejin carbeed qayrkeed ka kalaamil acaajimi dadka cajamiga ah kalaamkoogii oo kale fainahu isagu wain kaana ha ahaada lafdan lafdi murakaban murakabo mufiidan faa'iidaynaya faa'iidatan faa'iido yaxsunu sukootu uu habboon yahay in lagu aamuso calayha dusheede falaa yusama kalaaman kalaam laguma magacaabo liannahu isagu leysa maaha bilwadci alcarabi wadci carabi mid ku sugan maaha haddaba kalaamkaa aan soo tilmaannay saddex arrimood baan hadda cashirkaa ku soo sharaxnay waa tacriifka kalaamka iyo shuruudii kalaamka uu lahaa inaynu sharaxno iyo muxtarazaadkii kalaamka waxyaabihii kalaamka inagaga baxayay inaynu ka hadalno halkan waxaan doonaynaa kalaamka faa'iidadiisii baan ka warbixinaynaa tusaalayaashii kalaamka ayaan halkana kusoo bandhigaynaa amhilatu waa kalaamka tusaalayaashiisii naxnu fii hargeysa inagu hargeysaynu joognaa naxnu inagu fii hargeysa hargeysaynu joognaa intaasi waa kalaam naxnu fii hargeysa waa kalaam waayo lafdi way tahay oo lafdigu imisu ka koobnaa waa imise er lafdi way tahay oo cod iyo xuruufba hadda way leedahay naxnu fii hargeysa markaynu nidhaahno ereyga naxnu fii hargeysa lafdi wuu yahay cod iyo xuruuf buu wataa murakabna wuu yaho saddex kelmadood wey waa naxnu iyo fii iyo hargeysa mufiidna wuu yaho wuxuu faa'iideynaya inaynu hargeysa joogna meel kale aynaan joogin wadci carabiyowna wuu yaho hadalkan oo kale carabigu ay ku hadashaan naxnu fii hargeysa almucallimu mucallimku fi lfasli galaasku ku jiraa almucallimu fi ereyga almucallimu ihi waa mubtadihii sidaan arkayno filfaslina waa khabarkiisii waa lafdi murakabo mufiido bilwadciya haada aalibu ardaygani haada daalibu ardaygani mutaakhirun wuu habsaamaa daa'iman si joogto ah ayuu ardaygani u habsaamaa haada aalibu ardaygani mutaakhirun wuu habsaamaa mutafawiqun baan doonayaa cafwan haada aalibu ardaygani mutafawiqun wuu sarreeyaa daa'iman si joogto ah ayuu u sarreeyaa haada aalibu mutafawiqun daa'iman haada aalibu ardaygani mutafawiqun wuu sareeyaa daaiman si joogta ayuu u sareeyaa eeg haada aalibu mutafawiqun daaiman hadda waa kalaam waayo lafdina wuu yahay mufiidna wuu yahay murakabna wuu yahay bilwadci alcarabina wuu yahay kharaja dulaabu ardaydii ayaa baxay qabla alxisati xiisada ka hor ayay ardaydii baxeen khawfalmadari baqdin roob ay ka baqayaan aawadii waa khawfalmadar kharaja dulaabu ardaydii way baxeen qabla alxisati xiisada ayay baxeen khawfalmadari madar iyo roob iyagoo ka baqaya halkaa tusaalahaa ah, raqam waaxid baan siinayo marka kalaam la miaalinayo waxa fiican hadalku waa tix iyo tiraabaa la yidhaahdaa tix iyo tiraabba hadalka loo qaybiyaa markaad hadal sheegayso ama gabay isagoo abaad ah sheegi ama isagoon gabay ahayn baad sheegi imika waxaan tusaalaynay saddex tusaale saddexda tusaalaba gabay mayn ahayn isagiiyo gabay ana waa inaan tusaalayno kalaamkiioo gabay ah hal gabay oo akhlaaqda wanaagsan aan ka tiriyey ama xishoodka aan ka tiriyey ayaan halkan kusoo qaatay baxrigiisuna waa baxrulbasiid baxrigii lo odhan jiray mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun fafi lxayaa'i xayaatun yaa uli lbasari walaa yakhfaa ficluhu ljamiilu can basari fa filxayaai xishoodka waxaa ku dhex jira xayaatun nolol ayaa ku dhex jirta yaa ulilbasari dadka basiirada u saaxiibka iyo aragtido xishoodka waxaa ku jira nolol dadka basarka iyo caqliga u saaxiibka ahow walaa yakhfaa ma qarsoona ficluhu xishoodka ficilkiisa aljamiilu ee wanaagsani can basari aniga indhahayga xishoodka ficilkiisa wanaagsanina marnaba indhahayga kama qarsoona waxaa jira wax ceebusinaad la yidhaahdo xagga gabayga ceeb ku ah hadii shadriga hore iyo shadriga dambe isku kelmad ay ku dhammaadaan sida gebaygeennanoo kale albasar iyo basariida oo kale isku kelmad hadday ku dhammaadaan cibusinaad wax la yidhaha bay qaar ku tilmaami jireen laakiin keenani wuxuu kaga badbaaday laakiin hadduu ka hore alwato ka dambena una wadan oo kale maalan maa fi mashkala waa la ogol yahay oo wax alla wax dhiba ay leeyihiin xagga gabay ahaan iyo caruud ahaan marka laga warbixinayo ceeb ma leh qofka caruudka garanaya yuuna moodin way ka horena albuu wataa ka dambena waa bilaa al fa filxayaai xishoodka waxa ku sugan xayaatu nolol ayaa ku sugan yaa ulilbasari dadka basiirada u saaxiibka ahow walaa yakfaa mana qarsoona ficluhu ficilkiisa aljamiilu quruxda badani can basari aniga basarkayga iyo aragtidayda kama qarsoona halkaa waxaynu kaga baxnay kalaamka tusaalayaashiisii halkana waxaynu keenaynaa kelmadda qaybaha ay kelmaddu u qaybsanto waa aqsaamulkelima aqsaamulkelima miimkaasi godaal buu sitay aqsaamulkelima miimkaa yale aqsaamu ku qorani kelmad ayuu godaal buu sitay aqsaamu lkelima waa kelmadda iyo qaybaheegii culima kelmaddu waxay u qaybsantaa saddex bay u qaybsantaa lagama maarmaan weeyaan kelmadda qaybaheega inaan ogaanaa ajruumiga oo kale halkan wuu ku khaldamayo qaybahan kelmadda ma siinina kalaamkuu siiye oo wuxuu idhi aqsaamulkalaam cunwaan aqsaamulkhalaama ayuu sameeyey wuxuu wa aqsaamuhu buu yidhi hadaasina kalaamkay u noqonaysay ajrumigu wuu khaldamay kolka aqsaamulkelima maahe aqsaamulkalaam maahe waa aqsaamulkelima masaladana xisaabbaa lagu kala baxayaayo inaynu aqsaamulkalaam ahayn kelmad war badan u baahan weeyi sharax dheer u baahan weeye cilmiga xisaabta iyo qeybta marka la marayo labunbay qaybtu noqotaa waxa la idhaha taqsiimu lkuliyi ilaa jusiyaati ilaa jusiyaatihi iyo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi labadaa waxaan ahayn qaybta labadaa aan ahayn waa khalad af carabiga kolkaa markuu ajruumigu uu kalaamka qaybiyey uu ismi iyo ficil iyo xaraf u qaybiyey ma aha taqsiimu lkuliyi ilaa jusiyaatihi mana aha taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waxaana la og yahay qayb oo dhan marka af carabiga laga hadla haddii qayb adoonayso ereyga qayb a ah markaan rabno labadaa mid ahaanun bay noqonaysaa ama waa taqsiim اkuliyi ilaa juزiyaati ama waa taqsiim اkuli ilaa ajزaai waxayna ku kala duwan yihiin laba qodob ayaa jira culimo shayga la qaybinayo maqsim markaan soo qaato horta waxa la idhaha shayga la qaybinayo maqsim baa la idhaha maqsim maqsimku waa la qaybiye maqsimku waa ka la qaybinayo weeye maqsimku waa ka la qaybinayo maqsim waa maxay ka la qaybinayo ayaa maqsim la yidhaahdaa maqsim waxaa kaloo jira culimo qodob la yidhaahda qismi qismi waxaa kaloo jira culimo qodob kaloo la yidhaahda qasiim qasiim iminka maalan waxbaan kutusaya hadda aiim waxaynu soo qaadanaynaa dad haddaan hadda qaybiyo dad haddaan qaybiyo annaas haddaan qaybiyey waxaan u qaybiyey ereyga annaas ah labaan u qaybiyey rag iyo e, e, rijaal wanisa baan uqaybi rijaal wanisa baan maalan uqaybiyey waxaan u qaybiyey rijaal wanisa haddaan rijaal wanisa u qaybiyo rag iyo dumar haddaan u qaybiyo maalan rijaal wanisa eegeg naaskani waa maqsib waa kii la qaybinayey naaskani maqsimkii naaskaasuu noqonaya rijaalkana laba magac leh rijaalkan haddii naaska hore la eego rijaal ma arkaysaa ka qaybsamay haddii la eego qasiim buu noqonaya kan kale haddii la eegana rijaalkii uun haddii loo eego kan isaga la qaybsamee walaalka la'ana qismi buu noqonaya haddaba waxaan uga jeedaa eeg haddii aan kaa la helayn annaas haddaan la helayn rag iyo dumar ilaa inta laga wada helayo rag iyo dumaroo la wada helo mooyaane haddaan annaas la helaynin waxaa la yidhahdaa taqsiimu lkulli ilaa ajzaaihi waa sida maalan oo kale shaaha oo kale shaahu wuxuu ka kooban yahay biyo iyo karin waa biyo iyo karin iyo renji weeye biyuhu keligood shaah may noqon mayma noqonayaan dee renjigu keligii shaah muu noqon karinta keligeed shaah may noqon mise biyo la bayliyey unbaa la odhan ma noqonayaan waxay ka dhigan tahay taasi waa taqsiim lkulli ilaa jusiyaatihi haddii ka waran qayb kastaaba ay kaa guud noqonayso waa taqsiim lkuliyi ilaa jusiyaatihi oo imminka ragga oo kale de waa dad rag haddii la helo dad waa la helayaa dumar haddii la helana eh, dad waa la helaya kelmaddu waxay u qaybsantay saddex culimo aqsaamu lkelima ismun waa ismi sida muxamadun oo kale tacriifuhu marka la tacriifinayo kelimatun waa kelmad kelmadda oo dalla tusisay calaa macnan macna tusisay fii nafsiha nafteeday kuu tusisay walam takhtarin lamana xidhiidhsanin bizamaanin wax zamana wadcan asal ahaan ismigu horta waa kelmad waxayna ku tusisaa macno nafteeday kaa tusisaa wax zamanana ma wato waa wadcan ismigule waa kelmad baan ku iiye kaasaan hayoo kale kaa baxay maaha ismi egeeg soo eeg maaha ismi waayo kelmad buuna ahayn kelmadu waa wax afka lagaga hadlo wixii afka lagaga hadlunbaa ismi noqon karaa kelimatun dalad calaa macnan markaan ku idhi maxaa kaa hadhay dalad calaa macnan waxa aan kelmadda bilaa macnaha ah sida zaydoo xagga dambe laga ahriyo days la yidhi days days waa kelmad laakiin macno ma leh kolkaa ismi noqon mayso iladalad calaa macnan buu ismiga inuu waxani macno kutusayo fii nafsiha markaan ku idhi maxaa kaa baxay fii nafsiha fii nafsiha markaan kudhi waxa kaa baxay xarafkii xarafku waa kelmad laakiin macno wuu leeyahe naftiisa macno uma lehe qayrkiibuu kaa tusaya sidaa darteed culimada waxaananu kula taliya uma intaa dabadeed inaynu odhan iyo qad xaqiiqe ah inaynu odhan waayo qad waa xaraf keligeed macno kuma tusayso uma intaa dabadeed fii dhexdiisa ha odhanin ilan waa xarafe fii nafsiha ma waa fii ayrihiye walam taqtarin bizamaanin zamanna lama xidhiidhsado maxaa kaa baxay walam taqtarin bizamanina ficilkiibaa kaa baxay aa waa baa loo jeeda qaydkaas lilraaj iyo lidaalba yanqasimu ismu wuxuu u qaybsamaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood wahya iyaduna ismun aahiru waa ismi aahira wasmun mudmarun iyo ismi damiira wasmun mubhamun iyo ismi mubhama ismigu saddex buu u qaybsamaa aahir iyo damiir iyo mubham qaybta labaad waa ficlun sida jaaa oo kale tacriifuhu marka ficilka la tacriifinayo kelimatu waa kelma dallad ku tusisay calaa macnan macno fii nafsiha nafteeday macno kuu tusisay waqtaranad waxayna la xidhiidhsatay biaxadi alazmina zamanada mid ka mida ahalaaati ee saddexdaa wadcan asal ahaan kelimatun markaan ku idhahdo waxaan kelmad ahayn baa kaa baxay dallad calaa macnan markaan ku idhahdana muhmelkii baa kaa baxay fii nafsiha markaan ku idhahdana xarafkii baa kaa baxay waqtaranad biaxadi alazminati alaaa markaan ku idhahdana ismigii baa kaa baxay wadcan markaan ku idhahdana wayanqasimu lficlu wuxuu u qaybsamayaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood wa hiya ficlu maadi waa ficil maadi wa ficlu mudaaric iyo ficil mudaaric wa ficlu amrin iyo ficlu amar xarfun waa ka ugu dambeeya waa xarafkii sida qad oo kale tacriifuhu markaan tacriifinayno xarafka kelimatun waa kelimad dalladku tusisay calaa macnan macno ahaan fii hayriha bay kaa tusisay hayrkeed yanqasimu alxarfu xarafku wuxuu u qaybsamayaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood wahwa mukhtasun bilismi waa mid ismiga u gaar ah sida xuruufuljarka oo kale wa mukhtasun bilficli iyo mid ficilka u gaar ah sida jawaasimta oo kale wa mushtarakun baynahumaa iyo mid la wadaago oo labadaa udhexeeya haddaba xarafkiina saddexdaas aynnu u qaybinay marka mukhtasun bilismi laga hadlayo xaraf waxaa jira ismiga ungala xuruufuljarka imika haddaan soo qaadanno weligood meeluu ismi joogo mooye ficilma geli karaan waxaa jira xuruuf sidoo kale iyaguna maxay galaan weligoodba maxay galaan weligoodba waxay galaan iyaguna ficilka unbay galaan waa sida ad iyo sin iyo sawfe iyo jawaasinta iyo nawaasibta iyo waxaa jira kuwa mushtaragoo la wadaleeyo ficilna gelaya ismina gelaya sida hal oo kale ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi hal ataa cala linsaan hashii ficil bay gashay isla aayad kale waxaa lagu yidhi fahal antum shaakiruun hashi antum bay gashay oo ismiyo damiiro ayay gashay kolka ereyo mushtaragana way jiraan in sha allahu tacaala culimo cashirkeenni halka ayuu inoogu joogayaa wallahu tacaala aclaa wa aclam